من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الطلاق هذه تني أحكام الطلاق وفرينك أحكام تيسي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها هذه فرينك iyo axkaamta uu iska leeyahay furiinku waxa weeye waxaa la yidhaha aakhiru dawaa alkayu daawo waxaa ugu dambaysa in la isgubo yacni dabku waxa weeye waa meesha ugu dambayso daawooyin kale markii lasoo maro ayaa dabka aakhir lagu khatima in la isgubo marka dalaaquna waxaa habboon inaan lagu degdegin oo laga dhigo xalka ugu dambeeya yacni haweeneydii in marka horeba aan lagu bilaabin furiinkii oo gurigii si fudud aan loo dumin cilaajaad fara badan markii lasoo maro oo la wacdiyo oo la waaniyo oo wax loo sheego oo dadka qaraabadeeda iyo dadka asxaabteeda iyo daday ka hiibaysanayso loo diro iyo markaa kabacdi xalka ugu dambeeya waa inuu noqdo dalaaqu liannahu nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi abqad alxalaali ila allaahi dalaaq abqadu alxalaali ila allaahi الطلاaq xalaasha wuxuu ilaahay ugu necab yahay furinka in la kala tago oo la isfuro waa xalaal haddana ilaahay ma jecla haddana ilaahay subxaanaه watacaala ma jecla marka tasaruca in lagu degdego ma aha ilaa xalka ugu dambeeya inuu noqdo xal ka sokeeya la waayo maaha adalaaqu dalaaqu luqatan min luqatin xagga luqada xalulqeydi xariga furidiisii dalaaq waxaa la yidhaha xarig la furo waa xagga luqada carabi wa sharcan min sharcin xagga sharcigana xallu caqdi nikaaxi nikaaxa xarigiisii xariggaas furitaankiisii waa caqdigii nikaaxa oo la sii daayo oo la furo bilafdi dalaaqi dalaaqa ereygiisana lagu furo wa naxwihi naxwi lafdi dalaaq lafdigaas dalaaqa wix la mida ah in lagu furo nikaaxi wuxuu ku leeyahay sheekhu sharciga dalaaq waxaa la yidhaha xallu caqdi nikaax waa nikaaxa xariggiisii xariggaas furitaankiisii maxaana lagu furi xariggii nikaaxa dee xariggana waxaa loola jeedaa yani macnawi nikaax walba xarig loo jeedo kuma xirnayne waxaa loola jeedaa xiriirkii adiga iyo haweeneyda idinka dhexeeyey oo sharciga ahaa in la furo xiriirkaas laguna furo bilafdi dalaaqi dalaaqa ereygiis ereyga dalaaqa la adeegsana markaad doonaysid nikaaxii inaad burburiso ood baabi'iso oo haweenaydii aada furto ereyga dalaaqaad adeegso waxaa dallaqtuki dallaqtuki waa ku ereyga dalaaq iyo wa naxwi lafdi dalaaq lafdi dalaaq wixii la mid ah. lafdi dalaaq waxaa la midka maxaa loola jeedaa alfiraaqu wاsiraax alfiraaqu lafdiga firaaq faaraqtuki waa ku faaruqay iyo lafdi saraax saraxtuki waa ku sii daay saddexdaas eray waxaa la yidhaha sariixu dalaaq waa saddex erayoo sina dhinac kale aan loo fasiri karin yacni waa dalaaq oo sariixa marba hadduu yidhaha faaraqtuki iyo saraxtuki iyo dallaqtuki waa ku furay iyo waa sariix yacni ereyo cadcad ereyo cadcad oo marnaba meel kale iyo wax kale aan ula jeeday iyo waan ku cayaarayo dee kaftanay iga ahayd markaan dallaqtuki aan dhahayay iyo waxyaalahaasoo dhan ma soconayaan nabigeena salى اllahu calayhi wasalam wuxuu yidhi halaaثun jidduhuna jiddun wa hasluhuna jiddun nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yihi halaaثun saddex jidduhuna jiddun runtooduna waa run wahasluhuna jidun kaftankooduna waa run hataa hadday kaftan u yidhaahaan saddexdaas maxaa ka mid ahaa adalaaq furiinkaa ka mid ahaa haddii erey sariixahee cad oo meel kale aan loo fasiri karin haddii qofka uu ku dhawaaqo sida lafdu dalaaq iyo lafdulfiraaq iyo haweeneydaas waa furin xataa kaftan ba ula jeed haddaad doontid kaftan ba ula jeed haddaad doontid haweeneyda hadda ka hor waxaa la yidhi ninay yani rabto inay si xoogaa xikmada isaga furto markaase waxay tidhi adiga maba taqaanidba si wax loo furo daad ifuri lahayd xataa si wax loo furo ma taqaanid markaasuu yidhi maxaan u aqoon waayay si wax loo furo bal hadda isku dayo maxaan dhahaa dallaqtuki halaaan ma dhihi karta saddexaan kugu furay saas wax loo furaa saddexaan kugu furay dallaqtuki halaaan markaas aan dhihi karaa kaftanaan ula jeeday iyo wax kalean ula jeeday iyo midna ma ku fasirmayso waan ku kaftamaynay iyo malaha marba haddii lafdi dalaaq sariix ku ah qofka uu ku dhawaaqo waxa weeye haweeneydaas way ka furmi arkaanu dalaaqi haadihii tani arkaanu dalaaq tani waa furiinka tiirarkiisii marka wax la furayo arkaanuu iska leeyahay dalaaqu arkaanu dalaaqi dalaaqa tiirarkiisu khamsatun shanu mudalliqun ruux wax fura waa in la helo waa ninkii mudalliq ninka wax furaya waa ninkii wasiiqatun siiqana waa in la helo hadal waa hadalkii uu ku hadlayo u dhahaya dallaqtuki iyo faaraqtuki iyo wa maxalun ku dhaco waa in la helo maxalka dalaaqu ku dhacayo waa zawjadii waa xaaskiiba meesha dalaaqu ku dhacay wa wilaayatun wilaayow mas-uuliyad calayhi cala almaxali maxalka dushiisana uu mas-uul ka yahay waxaa kaloo arkaanta dalaaqa ka mida maxalka dalaaqu uu ku dhacayo waa inuu ninka wax furaya uu mas-uuliyaddiisa hayo haweenay aadan mas-uuliyaddeedaba hayn oo nikaaxeediiba aadan haynin dalaaqeedu ma ansaxayo dalaaqyadii ma ansaxayo maalan haweeney ajnebika ah haddaad tihi danlaqtukii waan ku furay mala leanna wilaayo kuma lihid mas-uuliyaddeeda ma haysid adiga marka mas-uuliya iyadana waa rugni arkaanu dalaaq ka mid wa qasdun qasadkiina waa shard waxaa kaloo shardi ah marka dalaaqan aada ridayso inaad u qasaday waa shard inaad u qasaday maxaa baxay xikaayat اlmudaris sheekii casharka akhrinaya maantuu dhahay ardaydii wax fahamsiin markaasuu leeyahay dallaqtuki ثalaaثa haweeney marka wax la furayo waxaa la yidhaha dallaqtuki ثalaaثa saddex dalaaqaan kugu furay saasaa haweenka loo fura tiisii ka furmi mayso leanna wax mudaris weeyo wuxuu rabaa dadki inuu wax fahamsiiye xikaayo ula jeeda xikaaye ayuu ula jeedaa mudariskii maantao dhan dalaaqa ku celcelina dallaqtuki ثalaaثa dallaqtuki waaxida dallaqtuki اثnatayn ayuu leeyahy xikaayo ula jeedaa haweeney hadda hor taagano xaaskiisuu furayo iyo waxaa meesha ma yaalaan marka qasad iyadana waa shardi waxaa baxay mudariskii iyo xikaayaad iyo waxyaalaha hadduu qofku ula jeedo qof kale ka xikaayoonayo shuruudu lmudaliqi haadihi tani shuruudulmudaliqi kii wax furayay shuruudihiisii halkan sheekh wuxuu ka gudageli rugni walba shardiyuu leeyahy qofka wax furaya shuruudihiisa shuruudulmudaliqi qofka haweeneyda furaya shuruudihiisu itnaani laba wood التكليiف تكليiف iyo والاkhtiyaaru doorasho تكليiف waa شharدي تكليiف waxaa loola jeedaa البلوq والcaqل ninka wax furaya waa inuu qaangaaryo haddii sqيirkii haweeney lagu nikaaxiyo way ku nikaaxsantaahe haweeneydi haddii lagu nikaaxiyo oo sqيirkii isagoon qaangaarin uu yidhaha haweeneydi saddex dalaaqan ku fure wax اعtibaar male balka soo qaad male sqيir waxba kama furmaan waxaa kaloo shardiga caql تكليifkii labadaba ku wada jira caql caqli la yidhi maxaa baxay qofkii isagoo weynoo nin weyn laakiin iska waalan maanta odhan hadduu ku celcelinayaan islaanteedii waan furay saddex dalaaqaan ku furay waxba kama dha ansaxayaan wax ka ansaxaya male walikhtiyaarna waa shardi qofku ikhtiyaarkiisa waa inuu xaaskiisa ku furo ikhtiyaar la yidhi maxaa baxay haddii qofkii la khasbo haddii la khasbo oo yacni toorrey ama qoray iyo waxyaalo lagu qabto oo la yidhi waa lagu dili ama islaanta iska fur saasuu marka isaga furay haweeneydii ka furmi mayso haweeneydii ka furmi mayso laakiin ikraahaas waxaa shardi ah qudraة اlmukrih calىa maa hadada bihi waxaa shardiga qofka khasbaya ninka waa inuu qofkaasi awood u leeyahay inuu fuliyo waxa uu ku khasbay maalan waa ku dilaya hadduu leyahy waa inuu awood u leeyahay dilka dilka uu ku dilayo kugu hanjabay inuu awood u leeyahay waa shard waxaa kaloo shardi ah cajzu اlmukrahi can dafcihi biharabin wagayrihi qofka loo hanjabayo oo la handadayana waa inuu ka caajiso inuu qofkan ka cararo ama uu iska difaaco inuu iska difaaco waa inuu ka caajiso ama uu ka cararo waa inuu ka caajiso amaa qofkii haddaad iska difaaci karto haddaad iska difaaci karto qofkii ragga qaara waxay ku leeyihiin islaantiya kalxawaash ii soo qaadatayo dalaaqiya iga khasbatay haweeney kale xawaash sidata ikraah ma noqonayo khasab ma noqonayo dalaaqaas waa dalaaq adigu ikhtiyaarka aad u furtuu la mid yihi adigoo ikhtiyaarkaaga u furay ay la mid tahay lanna haweeney kalxawaash wadata tusaale ahaan adigoo baqaarkaaga jooga kalxawaash islaanta ma kugu dhici kartaa maalkaaga baqaar iyo hanti adduunyad haysa haddii kalxawaash inta kuu timaado ku tiraa qasnada fur ama waa ku dilaya haddii ku tiraa ikraahayda iga qaadatay marada qofkaas hantideyda kalxubaashka intay iska tuurto ama saa u kala tuurtaa iska soo bixi sooma de adduunyadaadiiba ikraah uma noqonaysee see aakhiradaadi iyo gurigaaga ikraah masalada ugu noqonay noqonayso kalxubaasha qofka uu iska qaban karaa wuu iska qaban karaa kalxubaasha marka waxyaalo dadku aan ikraah ahayn inta badan waxay leeyihiin dalaaqi igama furmayso islaantiyo islaantiyaa igu khasabtay kalxubaasha iyo isoo qaadatay ma noqonayo ikraah ma noqonayo kaas lann qofkan awood u leeyahy kalxabaashid wixii lamid u iska difaaci kara oo iska difaaci kara waxaa kaloo shardiga ah, dannuhu annahu ida imtanaca xaqaqahu dannuhu annahu in imtanaca xaqaqahu waa inuu u maleeyo hadduu diido dalaaqu inuu xaqiijinayo wixii uu ugu hanjabay waa inaad u malaynayso haddaad diiddo furiinkan in waxaan qofka uu kugu samaynayo inaad u malayso ayadana shardi shuruudu sixati siiqati dalaaq haadihii tani shuruudu siiqati dalaaq furinka siiqadiisii siiqadaas shuruuddeedii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli qaabka wax loo furo iyo shuruudaha uu iska leeyahy shuruudu siiqati dalaaqi dalaaqa siiqadiisii siiqadaas shuruudaheedu maa shay shaygaasoo yadullu tusinaya cala alfiraaqi faaruqid tusinaya waxaa shardiya inuu ku dhawaaqo erey tusinaya inuu haweenayda faaruqay sawaa sawaaءan waxaa siman kaana ahaaya shaygaas sariixan mid cad oo furiinka ku cad oo kinaayatan ama sarbeeb ahaaya lafdiga dalaaqa wuxuu u qaybsamaa lafdi sarbeeba iyo lafdi furiinka ku cad ayuu u qaybsamaa sariixa waxa weeye waxaa la yidhaah maa laa yaxtamilu daahiruhu gayra dalaaq dalaaqa iska cad oo sariixa ah oo niyo aan u baahnayn maa laa yaxtamilu daahiruhu gayra dalaaq waa midka daahirkiisu uusan aqbali karin furiin mooye macno kale uusan aqbali karin kaasi niyo uma baahna dalaaqa sariixa ah oo macno kale aan ku fasirmi karin niyo uma baahno waana saddex eray addalaal wاlfiraaq wاsaraaxa saddexda eray aan soo sheegay lafdu dalaaq iyo lafdulfiraaq iyo lafdusaraax iyo saddexdaas tarjamadoodii haddii luqo kale lagu tarjumo lagu fasiro sariixay noqonaan saddexdaas iyo fasiraadoodii waa sariix kuwaasi niyo uma baahno niyo kuwaasi qalbiga igama jirin iyo ma aan niyo igama ahayn iyo saddexdaas uma baahno saddexdaas laakiin wixii ka soo haray waa kinaayo waa sarbeeb haddii erey sarbeeba qofku uu haweenaydii kula hadlo hadduu dalaaq ula jeedana dalaaqay noqona hadduu wax kale ula jeedana kama furmayso maxaa ka mid a ah sarbeebtii waxaa ka mid a ah hadduu yidhaaho ilxaqii biahlika orodoo reerkaagii aada wey reerkaagii aada dalaaqna way noqon karta reerkaagii soo booqoo soo fiirina way noqon karta macnuhu ula jeedu sharcigu ula tacaamuli marka haddaad dalaaq ula jeedidna dalaaqi noqone islaanta waa kaa furma haddaadan dalaaq ula jeedinna kaa furmi mayso kinaayaa la yidhaha sarbeeb sarbeeb waxaa kaloo ka mid ah xabluki calaa ghaaribik xarigaagu qoortuu kuu saaran yahay xarigaagu yani waxaad rabto samee waa iga furan tahay waa suurtagal inuu la jeedo xabluki calaa ghaaribiki inuu ula jeedo ikhtiyaaran ku siin laakiin igama furidna iyadana waa suurtagal marka ereyadaas oo kale waxaa la yidhaha kinaayo waa sarbeeb dalaaqu marka isagaa labadaa u qaybsama wixii sarbeebuhu niyey u baahan yahay wixii aan sarbeeb ahayn oo sariixana niyo uma baahano sidii saddexdii lafdi oo aanu sheegayno dalaaq iyo firaaq iyo saraaxa shardu maxali dalaaq hadaa midkani shardu maxali dalaaqi furiinka booskiisii booskaas shardigiisii maxalu dalaaqa waxaan soo sheegana waa zawjadii shardu maxali dalaaqi dalaaqa maxalkiisa maxalkaa shardigiisii kownuhu maxalka ahaanshadiisa zawjata waa inuu zawjo noqdo maxalka maxalka dalaaqu ku dhacayo waxaa shardeeya inuu xaaskaagii yahay marka aada furayso haweeney aanba xaaskaagii ahaynba dee maba furmaysaba laakiin wuxuu ku leeyahay shaarixa hoose kownuhu zawja walow xukman ka rajciyati yacnii zawjo oo xugun ahaana haba noqoto zawjo xaqiiqa kuma ah laakiin xugun ahaanay zawjadaadii tahay islaanta rajciyada oo kale rajciya maxaa loola jeedaa waa haweeney hal dalqo ama laba dalaaqa aad ku furtay hal dalqaad ku furtay laba dalaaqaad ku furtay maxaa la yidhaha rajciyo rajciyo maxaa loo leeyahay waxaad awood u leedahay inaad soo ceshato islaantaas iyaduna dalaaq waa haleelaa islaanta rajciyada hadda ka hor hal dalqaad ku furtay ama laba dalaaqaad ku furtay iyadoo kaa furan laakiin dalaaqii aadan u dhammaystirin ayaa tiri haddana waa ku furay dalqadii saddexaad oo kuu dhimanay waa haleela dalaaq waa haleeli xaaskaagiina ma ahanin hadda xaaskaagii maaha laakiin waa fii xukmi الزawja xukmu zawjayd qabtaa rajciyadu dhowr mas'alo dhowr mas'alo ay waxay ka qabtaa xukmu zawja xukmu zawjay qabtaa marba haddii ay rajciyo tahay shardu lwilaayati mas-uuliyadda shardigeedu calaa maxali dalaaqi dalaaqa maxalkiisa mas-uul laga yahay mas-uuliyaddaa shardigeedu marka la leeyahay maxalu dalaaqa mas-uuliyaddiisii waa inuu hayo mas-uuliyaddaas maxaa shardi ah shardulwilaayati mas-uuliyadda shardigeedii calaa maxali dalaaqi dalaaqa maxalkiisa mas-uul laga yahay shardigiisii kownuhu kownu maxalli dalaaqi maxalu dalaaqa ahaanshadiisa wey milkan waa inuu maxalu dalaaqaasi milki u yahay lilmudalliqi ruuxa wax furaya waa inuu milki u yahay milki u yahay maxaa loola jeedaa yacni xaaskiisii uu isticmaalkiisu u baahan yahay oo isticmaali karo waa inuu yahay milkan lilmuطaliqi la yihi maxaa baxay falaa yasixu طalaaqu zawjati biictibaari maa kaana ma ansaxayo zawjay ii ahaa jirtay laakiin hadda zawjo kuma aha kal baa-ine islaam kaa baa-intay baa-in maxaa la yidhaha waa haweenay saddex dalaaqo aad ka furtay saddex dalaaqo haweeneedaa ku furtay ama haweeney aada khulucday lacashirkeena insha alla waxaan ku qaadanay khulucu isaguna lama soo rajiciysan karo haweeney la khulcay lama soo rajiciysan karo haweeney marka hadda ka hor saddex dalaqaad ku furtay baa-ina ah oo kaa baa-intay dalaaq ma haleynayo iyadana dalaaqi iyadana ma haleynayo maxaa yeelay xaggee dalaaq ka haleelaada meel dalaaq uu ka haleelo maba u banaana waa baa'ino ay ka fogaatay kownuhu kownu maxalli dalaaqi maxal dalaaqa ahaanshadiisa wey milkan lilmudaliqi mudaliqa waa inuu milk u yahay yani zawjadiisa ta ayaa loola jeeda waa inay zawjadiisii tahay bictibaari maa kaana ma ansaxayo zawjadeeday waay ahaa jirta kalbaa-i walaa bictibaari maa yakuunu kalmankuuxati bacda طalaaq ama waxaa tihi waxay ahaan jirtay yani waxaan u fiirinaa waxay gadaal ka ahaan doonta gadaal waxay ka ahaan doonto zawjadeedii gadaasheeda ahaan doonta yani zawjadeedi gadaal ahaan doonta waxaad ula jeedaa islaan adiga aan manfacadaadii iyo nikaaxaagii ku jirin ayaa tiri waa furayo waxaan u fiirinaa naag iyadoo i ahaa doontaan u nihiystay oon guursan doonta ma ma ansaxayso taasoo kale ma ansaxayso shardulqasdi lidalaaq haadaa midkani shardulqasdi qasadkaiyo ulajeedadiisa shardigiisa lidalaaqi dalaaqa in loo qasdo shardigiisi maxaa loola jeedaa waa inuu dalaaqa u qasdo ulajeedada laga leeyahay maxay ta shardulqasdi qasadka shardigiisii lidalaaqi dalaaqa loo qasdo an yaqsida lafda dalaaqi dalaaqa lafdigiisa waa inuu ula qasdo limacnaahu macna dalaaq dalaaqa macnihiisii waa inuu ula qasdo waxaa shardiya qofkan markuu leeyahay dallaqtukii waan ku furay qof dalaaqa macnihiisii oo furiinka ula jeeda inuu yahay waa shardi maxaa baxay waxaa baxay lafdu naa'ib qof iska hurdaya oo dalaaq iyo waxaas baan ka warqabin waa hurd hurdu ku jira markaasuu yidhi dallaqtu zawjatii halaaa xaaskaygii hiblo ahaa saddex dalaaqaan ku furay waana iska hurday markaas ma ansaxayo lannu qasadba ma laha qof naa'ima qof naa'ima yacni qasadba ma aha ama wuxuu ku dhawaaqay lafdu dalaaq wa inamaa yaxkii kalaama gayrihi dad kaleu laakiin ka sheekeyna dad kaleu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay hebel ayaa islaantiisii saddex dalaaqu ku furay qof kaleu ka sheekey isagana islaantiisu ka furmi mayso lannu xikaayo ula jeeda dad kaleu ka sheekay marka dalaaqa macnihiisa qofku inuu ula jeedo waa shardi waxaa baxay qofku hadduu hurdayo ama xikaayo dad kale uu ka sheekaynayo ama mudariskii casharka akhrinayo maanta o dhan carabkiisu uu kusoo laalaabanayo lafdu dalaaq suuratu dalaaq haadihi tani suuratu dalaaq tani waa muuqaalka dalaaqa qaabka wax loo furo suuratu dalaaqi dalaaqa muuqaalkiisu an yaquula zaydun lisawjatihi zayd waa inuu zawjadiisii uu ku yidhaaho zawjadaasoo alxaadirati ee xaadirka ahayd anti adigu daaliqun mid furanaata qaabkaasa wax loo furaa anti adigu daaliqun islaam furan ayaa tahay qaabkaasa wax loo fura hadda daaliqatun fiiri lama dhahayo anti mubtadihii waa mu'anas khabarkiina taa u taaniis lalama xiriirin anti daaliqatun lama dhihin masaladaasi waa masalo macruufa waxaan loola xiriirinayn waxay ka mid tahay awsaafta allatii takhtasu binnisaa awsaafta waxay ka mid tahay dumarka khaas ku ah wasfigu hadduu dumarka khaas ku yahay looma baahno taa ulfaariqa sida alxaa'id haweeney xayda alxaa'idatu la dhihi maayo waxba ta looma baahno lannu xaydku ragga kuma dhaco hadda farqi ma imanayo taa-ulfaariqa taadii wax kala saaraysa looma baahno daaliquna waa sidoo kale lama jiro nin furan ama nin la furayo asaga ma jiro waxa furinku uu ku dhacayo maxalu dalaaqa waa suujada mar walbaba marka looma baahno taa-u ama taa-ulfaariqa looma baahno wa fi lgaa'ibati haweeneydii maqan dhexdeedana wuxuu ku leeyahay markuu furayo hindun islaantii hinde ahaydee maqneed daaliqu waa mid furan ayuu leeyahay haddii ka maqantahana saas uu furay hindun daaliqu hadday xaadirtaana wuxuu leeyahay uu la khidaabiyo wuxuu leeyahay anti daaliqu ayuu leeyahay الrajcaةu haadihi tani axkaamu rajca soo ceshiga axkaamtiisii w halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli qaabka wax loo soo ceshado iyo axkaamtiisii fursadaha ilaahay subxaanahu watacaala oo yacni gurigu marba haddii lagu kala tago fursadaha ilaahay zawjka uu siiyey ama qoyskaas uu siiyey waxaa ka mid a ah rajcay leeyihiin inay is soo ceshadaan inay is soo ceshadaan ayay xaq u leeyihiin shuruudda soo socota haddii la helo alrajcatu rajcadu luqatan min luqatin xagga luqada almaratu marwa markaasoo min arujuuci ee laabashada ka mida alrajca ah. waa masdaru maraya الرجعة hal mar laabasho hal mar oo laabashada ka mido hal mar laabasho masderu marow wa sharcan min sharcin xagga sharcigana rajcadu raddu اlmarأati haweeneyda soo celinteediiu ila nikaaxi nikaaxa xaggiisa loo soo celiyo min dalaaqin furiinkiina laga soo celiyo furiinkiiaa laga soo celina dalaaqaasoo hayri baa-inin mid fogaaday kayrkiis aan ahayn dalaaq hayri baa-in la yihi maxaa baxay haddii dalaaqii uu baa-i noqdo dalaaqii hadduu fogaado maalan saddex dalaaqa lagu furay haweeneyda lama soo rajciysan karo waxaa kaloo ka mida ah dalaaqa baa-inka masaladii shal aanu soo marnay masalatu اlkhulci aan soo marnay haweeneydu marba haddii dalaaqii kaa iibsato rajco ma lahan rajco ma lahan yani waa ku soo ceshaday iyo ma ansaxayso rajco ma lahan marka waxaa shardi waxaa kaloo soo gelaya haweeneydii inta aadan isticmaalin ayaad furtay waa soo nikaaxsatay markaad soo nikaaxsatay ma aadan taaban adigoon taaban ayaad furtay waa baa-ino saasay kaaga baa-ino yani rajco ma laha iyadana imisaan hayna oon rajco lahayn masalatu اlkhulci iyo haweeneydii adigoon taaban oo la seexan aad furtay iyo haweeneydii mudalaqatu halaaثa saddexdaas masalaba rajco ma laha saddexdaas masalaba rajco ma laha wa sharcan min sharcin xagga sharcigana radul haweeneyda soo celinteedii ila nikaaxi nikaaxa dib lagu soo celiyo min dalaaqin dalaaqna furinkiina laga soo celiyey dalaaqaasoo gayri baa'inin mid fogaaday aan ahayn fi lciddati ciddada dhexdeedana lagu soo celiyey waa shard intay ciddada ku jirto hal dalqaad ku furtay ama laba dalqaad ku furtay ciddadii iyadoo ku jirta waa inaad soo celiso ama hadday ciddadii u dhammaatay maalan haweeney waxay ahayd dawaatulxayd oo dhiigga uu ku dhici jiray waa inay saddex goor ay ka daahirsato saddex goor haddii dhiigga ka qubaysato ciddadii waa u dhammaatay iyadoon marka saddex goor dhiiggii ka qubaysan haddaad soo ceshatay markaasay markii ansaxayso rajcadii calaa wejhin qaabna loo soo celiyo wejkaasoo makhsuusin la khaas yeela la gaar yeela iska soo celi maahane nidaam iyo shuruuduu leeyahay erayo khaasa oo lagu soo celiyo erayo khaasa oo lagu soo celiyuu leeyahay waa erayada noo soo socota arkaanu rajcati haadihii tani arkaanu rajca waa soo ceshiga tiirarkiisi marka haweeneyda la soo ceshanayo tiirarka mas'aladu ay ku fadhiso arkaanu rajcati soo ceshiga tiirarkiisii alaaatun saddexu siiqatun wa maxalun wa murtajicun siiqatun waa hadalkii la adeegsanayo hadalka qofka uu ku hadlayo ayaa siiqan laydhaha qofka wax soo ceshanaya wa maxalun maxalkii oo rajcadu ku dhacaysay oo la soo celinayo maxalka maxalka waxaaba haweeneydi haweeneyda la soo celinayo wa murtajicun kii wax soo ceshanayo waa zawjkii ninka wax soo ceshanayo shuruudu siiqati rajcati haadihi tani shuruudu siiqati rajcati soo ceshiga siiqadiisii siiqadaas shuruuddeedii qaabka wax loo soo ceshado iyo siiqadaasi shuruudaha iskale shuruudu siiqati rajcati soo celinta siiqadeeda siiqadaa shuruuddeedii alaaatun saddex wey qaabka wax loo soo ceshanayo saddex shardi uu iska leeyahay lafdun waa dhawaq horta waa inaad dhawaqdo haddaad tiraa niyadan ka soo ceshan ma ansaxayo rijc ma ansaxayso waa iska niyeystay inay islaantii isoo laabato nikaaxa igu soo laabato ayaan iska niyeystay ma ansaxayo taas lafdun waa shardi dhawaq lafdigaasoo yushciru dareensiinaya bilmuraadi muraadkii iyo ulajeedadii lalahay lafdi dareensiinaya waa inuu ku dhawaaqo lafdi muraadkii dareensiinaya maxaa ka mid a ah? ka raajactuki islaan yahay waa ku soo ceshay ama raajactu fulaana heblo wa aan soo ceshaday heblo wa aan soo ceshaday waa lafdi muraadkii tusinaya oo laga fahmayo ulajeedadii laga fahmayo watanjiizun goynu lafdigana waa in la gooyo shuruudo iyo aan lagu xirin haddii tacliiq uu sameeyo wax uu ku xiro maalan wuxuu yidhi raajactuki islaan yahay waa ku soo ceshaday in jaaءa fulaan hebel hadduu yimaado markaasaan ku soo ceshaday ma ansaxay ama wuxuu raajactuki waan ku soo ceshaday in shita haddaad adigu doonaysaan ku soo ceshaday ma ansaxayo marba hadduu tacliiqba sameeyey oo un uu ku xiro ku lamaaniyey ma ansaxay waa inuu gooyo idlaaqo uu yihah raajactuki islaaya adaan ku soo ceshaday ama raajactu fulaana heblo waxaan ku soo celiyey ilaa nikaaxi nikaaxigan dib ugu soo celiyey soon tacliiq sameyn wa cadamu towqiitin wakti u yeelidda weynteedii wey waxaa kaloo shardiga wakti inuusan u yeelin hadduu yidhah raajactuki shahran hal bilaan ku soo ceshaday ama raajactuki sana hal sanaan ku soo ceshaday ma ansaxay haddii wakti loo sameeyo rajcada ma ansaxayso shuruudu maxali rajcati haadihi tani shuruudu maxali rajcati soo ceshiga maxalkiisii maxalkaa shuruudihiisii wey maxalka rajcadu ay ku dhacayso waa zawjadii shuruudaheedii shuruudu maxali rajcati soo celinta maxalkeeda maxalkaa shuruudaheedii ثamaaniyatun sideed kownuhu maxalka ahaanshadiisa way zawjo u ahaada horta maxalka rajcadu ku dhacayso waa inay tahay zawju islaanaad adigu qabtaad soo ceshan kartaa ajnabiya maya islaan ajnabiya dalaaqeeduna ma kaa ansaxayo rajcadeeduna kama ansaxayso wa kownuhaa ahaanshadeedu zawjada mowduucatan mid la isticmaalay ay tahay waxaa kaloo shardiga islaanta inaad la seexatay bacda nikaax bacda nikaax marka rajcadeedu ansaxayso maxaa baxay haddii aadan la seexan oo qabla yani istimtaac qabla aljimac haddii aada furtay ciddaba ma laha mana soo ceshanaysid oo rajcadaada ma ansaxayso isla markii aada furtayna hore ninka guursan ciddo ma laha wa kownuhaa islaanta ahaanshadeediiu mowduucatan islaan la isticmaalay inay tahana waa shardi haddaadan la jiifan oodan isticmaalin rajcadeedu ma ansaxayso wa kownuhaa ahaanshadeeda way islaanta mucayanatan mid la cayinay oo la magacaabay waa inay tahay islaanta aad soo ceshanayso mucayano waa inay tahay midaad magacaabday ood cayintay waa inay tahay haddii majhuul ay tahay maalan laba ayaa ninkani furay markaasu wuxuu yidhi raajactu ixdaahumaa labadooda mid ka mid ahaan soo cesha buu yidhi mana cayininoo waa hiblaayo iyo midna ma dheh khidaabna ma samayno adaanku soo ceshay laba khidaabi raajactu ixdaahumaa labadii islaamadoon furay mid ka mid a ah. ayaan soo ceshaday ma ansaxayso wa kownuhaa zawjada ahaanshadeeda wey qaabilatan lilxilli xalaal noqosho mid aqbali karta waa inay tahay islaanta markaad soo ceshanayso horta waa inay xalaal kuu tahay maxaa baxay hadday murtado noqoto markaad furtay waa ridowday iyadoo murtadaa ma soo ceshan kartid isku diinba ma tihiin wa kownuhaa ahaanshadeedow zawjada oo la soo ceshanayo mudallaqatan waa inay tahay mid hore loo furo hore aada u furtay waa inay tahay mudallaqa la yidhi maxaa baxay almansuukh nikaaxuha almafsuukh nikaaxuha islaantii markii horeba lagaa fasakhay oo nikaaxeedii fasak uu ku dhacay rajco ma leh rajcadu waxay timaadaa bacda طalaaq laakiin haddii lagaa fasakhay islaanta waa lagaa fasakhay maalan acdaarta oo fasakha cudur ka mida ah, ayaa lagaa fasakhay nafaqadaydaad bixin weyse biilkaygiiyaad bixin weyse ilaa saddex maalmood aa qaaligu kuu sugu saddexdaas maalmood haddii aad wax keeni weyso qaaligu wuxuu xaq u leeyahay inuu kaa fasakho islaanteed islaantii haddii lagaa fasakhay haddaa tiraa waa soo ceshana maya mudalaqa meel ah salaadan furtay ma ah waa salaad lagaa fasakay salaad lagaa fasakhay marka lama soo ceshan karo wa kownu dalaaqihaa islaantaas la soo ceshanayo furiinkeeda furiinka ahaanshadiisa bilaa ciwad bedel la-aan waa inuu noqdo waa inaysan kaa bedel qaadin isan kaa iibsan dalaaqa inaysan kaa iibsan waa shardi hadday kaa iibsatay dalaaqiedii masaladii shal aanu soo qaadan masalat اlkhulci lama soo ceshan karo waa saddexdii masalo aan dhehaynay rajcadu ma ansaxayso khulcigaa ka mid ahaa wa kownu cadadi dalaaqihaa islaanta dalaaqeeda dalaaqaa tiradiisa ahaanshadiisa hayra mustawfan mid la oofsaday gayrkiis waa inuu ahaado waxaa kaloo shardiga dalaaqii inaadan u dhammaystirin haddaa markii horeba dalaaqi u dhammaystirtay oo tiri saddex dalaaqaan kugu furay de rajca ma jirto markaas ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay fain dallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayrahu fain dallaqahaa iyo dalqa haaliثa dalqada saddexaad hadduu ku furo falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrahu mar kale xalaal uma ah ilaa nin kale ay soo marto waxaa kaloo tusinaya xadiiskii rifaaca alquradi imra'atu rifaaca alquradi haweenayaa nabiga u timid salى اllahu calayhi wasalam markaasi waxay tiri rasuulka ilaahayow ninkii waa i furay dalaaqaygiina waa gooy oo saddex dalaaquu ii dhammaystiraya saddex dalaaquu igu furay marka waxaan rabaa inaan ninkaygii aan dib ugu laabto nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi cabdiraxmaan cabdiraxmaana mar dambe haddana guursaday cabdiraxmaan ilaa aad ka dhadhamiso isaguna uu kaa dhadhamiyo ninkii hore uma laaban karti wuri nabigu sal اla alay slam ninkan intuu ugu ku guursaday ha kula seexdo ha ku dhadhamiyo adiguna dhadhami markaa kabacdi markuu ku furo ayaad ninkii hore u laaban kartaa nabigu sal اlahu alay wasalam marka waxaa weye haweeney marba haddii dalaaqii loo dhammaystiray meesha waxba ma yaallaan yaan waxba diintaada diintaada yaan lagaa khalda wadaaddo waxaa jira ku dhahaya saddexdii hala laga soo qaada saddex dalaaqa haddaad ku furto waxay ku leeyihiin hal dalqaa laga soo qaada saddex hala caqlan wa sharcan lama arkin caqliga bini aadamkuna ma suuraysan karo sharciguna ma suuraysan karo saddex laleeyahay hal ha loo niyeysto leanna waxa weye gurigu wuxuu ku dhisan yahay saddex dalaaqu gurigu ku dhisan saddex dalaaqa laysku qabo saddexdii haddaad ooda ka qaaday oo islaantii saddexdii aad ku furtay saddex saddex laga jaray xisaab ahaan maxaa soo haray ziraa soo haray marka guri ku dhisan ma jiraa ziro guri ziro ku dhismi karaaha ma jiro marka caqliga bini aadamku markii la fiiriyo waxay ku leeyihiin saddex dalaaqu islaanta haddii lagu furo saddexdii halay noqone oo maxaa ku haray labaaba kuusii dhiman labaa kuusii dhiman haye mar u haddana furay saddexda lagu haddana ku furay hala haddana dhacay haddana saddex uu ku furay hala haddana dhacay islaantii goormay baa-ini marka marka taasoo kale waxaa weeye waa caqlan wa sharcan ba wax soconaya maaha caqliga bini aadamkuna wax uu suuradaysan karo ma aha sharciga islaamkuna wuxuu ogol yahay maaha masaladanna waxaa ku ijmaacay almadaahib alarbaca afarta madhab waa isku waafaqsanay haweeney saddex dalaaqa lagu furay inaan dib loo soo celin karin ilaa nin kale uu ka soo guursanayo waa itifaaq almadaahib alarbaca afarta madhab ayaa isku waafada abi xaniifa imaam maalik imaam shaafici imaam axmed ibnu xambal afartooda waxay isku waafaqeen ijmaac inaan haweeneydaa la soo celin karin waxaa kaloo ijmaacaasi uu dhacay fii cahdi cumar bn اkhaaab ijmaac saxaaba masalada waxaa kaloo ku ijmaaco isku waafaqay asxaabtii nabigeena salى اllahu alayh wasalam xilligii dowladda uu hogaaminayey sayidina cumar bn اkhadaab sayidina cumar bn khadaab xilligii madaxweynaha uu ahaa islaamku uu hogaaminayey ijmaaca dhacay ijmaaca dhacay saxaabadii waxay isku waafaqeen haweeney saddex dalaaqo lagu furay in aysan suurtogelaynin in saddexdaa hal laga dhigo oo hal laga xisaabo sharcan wa caqli waa ijmaac masaladanna waxaa macruuf ku ah oo qadiiman wa xadiisan lagu yaqaan saddex dalaaqo in hal dalqo laga dhigo waxaa macruuf ku ahaan jiray shiicada haddana iyagaa isticmaala qofkii marka iftoodo ummadda u jawaaba wuxuu qaatay madhabkii shiicada shiicaduna waa qoladii saxaabada lacnadaysay shiicana waxaa weeye waa qolo ilaahay laga magan galo xaalkooda oo saxaabada nebiga salى اllahu alيه wasalam lacnada oo saxaabada gaalaysiisa saxaabada nebiga salى اllahu alيه wasalam haddii la lacnado oo la gaalaysiiyo diinuba noo baaqi mayo qonmayso awo diinta la sheeganayo diinuba ma harayso lanno diintu waxay nagu soo gaartay iyaga waasidadoodii diinta iyaga waasidadoodii ayay nagu soo gaartay walidaalika waxaa weeye qoladaas shiicada ayagaa madhabkaa isticmaala shiica waxba kama furmaan waxay ku leeyiin saddex haddaan ku furto hal u niyeyso saddex kalaa ku furtay hal u niyeyso maantuna hal u niyeystaa la wadi maantuna hal u niyeyso unbaa soconaysa marka waa madhab shiiciya madhabka shiici ah yacni kutubta fiqiga markay ka hadlayaan ibnu cabdilbar ayaa u nisbeeyey oo yihi madhab shiici waxaa u nisbeeyey khadiib baqda waxaan leeyahay khadiib الshirbiini fii sharxi lilminhaaj ayaa sheegay madhab shiiciya inuu yahay intaasoo dhan culimo fuqahaa muxadisiin xaafid ibn xajar alcasqalaani fii fatxi اlbaari ayuu u nisbeeyey madhabkan inuu shiica ay iska leedahay in saddex dalaaqo la yihah hal dalaaq loo xisaabo xaafid ibn xajar casqalaani fii fatxi اlbaari ayuu ugu nisbeeyey waa macruuf shiicada qadiima wa xadiisan ay macruuf ku yihiin marka qofka masaladaa faafinaya oo bulshada dhexdeeda ku faafinaya oo dhahaya saddex dalaaqo haddii islaanta aad ku furta hal dalaaqa laga soo xisaabi ha ogaado inuu bulshadii shiica ku faafinayo madhab shiiciya inuu faafinayo madhab shiiciya inuu faafinayo ha ogaado bulshadii uu ku faafinayo marka waxaa weeye waa ijmaacu saxaabana wuu dhacay madaahib ularbacana wuu ku dhacay midda kale hal qoys hal qoys oo inta saddex dalaaqa isku furay xilligii nabigeena salى اllahu calayh wasalam oo nabigu uu soo celiyey ma jiro hal qoys xataa lama sheegi karo waxaana shaki lahayn axdaadta iyo dhacdooyinka saddex dalaaqo way dhici jireen xilliga nabiga salى اllahu alيه wasalam lama yacni hal qoysna ma jiro oo nabigu salى اllahu alيه wasalam uu inta saddex dalaaqo lagu furay uu nabigu dib u soo celiyey ilaa xadiis rukaana la sheegay xadiis rukaanana waa muldarib ildiraabaa galay akaru aima way daciifiyeen xadiiska rukaana marka masalada waa in sidaas loogu baraarugo mar walba wa kownu cadadi dalaaqiha islaanta dalaaqeeda dalaaqa tiradiisa ahaanshadiisa gayra mustawfan mid la oofsaday gayrkiis waa inuu yahay waa inaan la oofin dalaaqiidi haddii dalaaqii loo dhammaystiro lama rajciyeysan karo wa kownuhaa ahaanshadeedow islaanta marka la soo ceshanayo fi lcidda inay ciddo ku dhex jirto ciddadii hadday u dhammaatay amabase aysan ciddo lahayn mid aan ciddo lahayn aa jirto mid haddaanu soo sheegayno yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum almu'minaati uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ilahi wuxuu leey hadii gabdhaha muؤminaadka aada guursataan haddana aada furtaan adinkoon taaban famaa lakum calayhina min ciddaةi tactaduunaha ciddo ma laha ciddo la saacaddaad furtay ayay hore ka guursan kartaa shuruud اlmurtajici haadihi midani shuruud اlmurtajici qofkii wax soo ceshanayay shuruudihiisii halkan sheekh wuxuu ka gudageli waa ninka murtajicuy ninka markuu wax soo ceshanayo shuruudihiisii shuruudulmurtajici qofka wax soo ceshanayo shuruudihiisi inaani labow alkhtiyaaru ikhtiyaar waa inuu ikhtiyaarkiisa kusoo ceshado waa sidii masaladii dalaaqa aan kusoo marnay haddii la khasbo ilaahu qasab islaamtii kusoo celi ma ansaxayo rajaas ma ansaxayso wa ahliyatu nikaaxi nikaaxa uu ahalnimadiisii binafsihina uu ku nikaaxsan karo waxaa kaloo shardiya qof asagu gabar nikaaxsan kara asagoo nikaaxii loo soo aqbalin oo nikaaxii aan laga xigsan waa inuu asagu naftiisii gabadh ku nikaaxsan karo waa shardi bian yakuuna baaligan caaqilan qof qaangaar oo caqli leh oo gabar toos lagu nikaaxin karo waa inuu yahay maxaa baxay maxaa baxay qofkii haddii uu majnuun yahay rajcadiisa ma ansaxayso asagoo caqligiisa miirkiisa qabuu gabadha furay markuu furay kabacdii waasha asagoo waalanoo maanta dhan wuxuu waa soo ceshaday heblo nikaaxiya u sheclo ma ansaxay liannahu majnuun waxaa weeye ahliyatu nikaax binafsihi ma intuu shir tago ama fadhigii goobta nikaaxa tago islaanta sheikuu yidhi adaan kugu nikaaxiyay qabiiltu nikaaxa ma dhihi karo majnuun marka wax lagu nikaaxina waa inuu weligiis usoo aqbalo qofka mas-uulka ka ah goobta nikaax usoo aqbalaya ahliyatu nikaax isagu ma suuratu rajcati haadihi tani suuratu rajca tani waa soo ceshiga qaabkiisi muuqaalka qaabka haweenka loo soo ceshado suuratu rajcati rajcada muuqaalkeeda an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaah limudallaqatin haweenaydii mudallaqadaysaa oo furay dalaaqan uu ku furay dalaaqaasoo hayra baa'inin mid fogaaday hayrkiisa ah walxaal hiya islaantuna fii ciddatii ciddadiisii ay ku dhex jirto waa inuu markaas yidhaah raajactuki adaan ku soo ceshay saas waa inuu maxaa shardiya dalaaqan hayra baa'in waan soo marna soo sharaxnay macnaha loola jeedo dalaaq hayra baa'in la yidhi waxaa baxay dalaaqu hadduu baa'in yahay rajco ma laha wahiya fii ciddatii la yihina maxaa baxay haddii ciddadii ay ka baxday rajco ma laha markaas muxuu leeyahay raajactuki waa inuu khidaabkaa isticmaalo kaafu lkhidaab alkhidaab aw dikru ismiha kaafulkhidaabka waa inuu isticmaalo ama magaceeda uu sheego uu yihah raajactu fulaana binta fulaan hebla heblaayaan soo ceshaday waa inuu yihah magaceeda waa inuu sheego haddii kale kaafta khiطaabka oo ka tarjumaysa magaceedii kaafta magaceedii ka tarjumay waliba kaafta shaa yihah raajactu kid ama raajactu fulaana binta fulan waa ow amase amsaktuki waa ku haystay adaan ku haystay in kaanad xaadira hadday goobta joogtay xaadiro tahay markaasuu kaafta la iman wa fi lgaa'ibati wayaquulu fi lgaa'ibati gabadhii maqneed markuu soo ceshanayana wuxuu leeyahay raajactu hindan hindadii aan furay ayaan soo rajciyeystay oo amase amsaktu hindan ama hindaan heestay ayuu leeyay maxaa baxay laakiin qaabkaasu qaabka wax loo soo rajciyeyso laakiin soomaalida inta badan qaabkay hadda wax u soo rajciyeystaan waa rajca la-aan mana ansaxayso qaara waxay ku leeyihiin war qaabkee gabadha u soo rajciyeysid soo rajciyeysanaysid markaas wuxuu leeyahy rajactu yaan ihi sheekh rajactu aan ihi ma ansaxayso taas lannu rajactu markii la fasiro rajaca wuu laabtay yarjic laabana laabanaa rujuucan laabasho rajactu waan laabtay xaggee u laabatay heblaayaan soo ceshaday ma dhihin inta la khidaabtay adaan ku soo celiyey ma dhihin meesha aada u laabatay oo nikaaxiya ma sheegin waa wax majhuula wey gabadh markaa weydi warsee ku soo rajciyeysa gabadha rajactu yaan ihi sheekhu rajactu rajactu waan laabtaa tiri waan laabtaa haddaa tiri waxba usama cesha waa tiraa raajactuki gabarh waa ku ceshaday amsaktuki hadday maqan tahay waa inad tiraa raajactu hinda hindaan soo ceshada waa inaad tiraa laakiin rajactu keligeed waxba kuma ansaxan rajactu waan laabtay xaggee u laabatay gurigaaga u laabatay waan laabtay xaggee u laabatay hadda waan laabtay xaggee u laabatay meesha aad u laabatay marka ma sheegaysid marka ma ansaxayo wallahu subxaana